بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب الترهيب من الإفطار قبل تحلة الصوم wuxuu baabu yahay التarhiib in la iscabsi geliyo min alifطaari la iska cabsi geliyo afuridda qabla taxillati sowm sawmka ka afuriddiisa intaysan xalaal noqonin ka hor in la afuro waciidka ku soo arooray iyo nusuusta arrinkaasi waciidka ka sheegtay ayuu baab u yahay yacnii baabkan wuxuu ku saabsan yahay in dadka laga cabsigeliyo inay afuraan intaanan wakhtigii la gaarin ka hor baabkan waxaa ka horeeyey oon hore u soo marnay istixbaabu tacjiili اlifطaar inay sunno tahay in afurka la dadejiyo waxaan kaloo soo marnay waktiga la afurayo haddii la yidhaahdo afur ha la dadejiyo waxaa barbar socda inaad iska ilaaliso inaad afurto aydoon waktiga afur la gaarin idan waxaa la rabaa sunnadiina inaa la timaad min jaanibin aakhar wixii sunna yacni wixii kuu keenaaya inaad dembi ku dhacdana aada iska ilaaliso qofku marka inuu afuro fii nahaari ramadaan caamidan dembi weynaa uga maaragtay ayuu ku gelayaa halkaa ciqaabuuna ku mudanaya inuu afuro asigoo u bareeraya fii nahaari ramadaan fii nahaari ramadaan waa maalinka ramadaanka maalinkaasi ama gelin hore ha ahaado ama gelin dambe ha ahaado ayadoo weli maalin lagu jiro inaad afurto fii nahaari ramadaan kuuma bannaana haddaa cudurdaar leedaha waa gooni acdaarta loo qofka uu ku afuraayo waa mas'alo kale taasi laakiin ayadoo ramadaan ku waajibay wax cudurdaarana aan lahayn fii nahaari ramadaan inuu afuro waciid daran baa ku soo arooray marka afurka ha la dedejiyo laakiin haddana iska ilaali adigoo weli maalin ku jira inaad afurto sunnadii dabaq dembina ha gelin wey sunnadii dedejinta ahayd ku camal fal laakiin goormaad dedejinaysaa waa markaad yaqiinsato inay qorraxdu dhacday oo maalin laga baxay habeenna la galay ilaan afurku waa habeen can abi umaamata albaahiliyi radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllaahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul baynamaa ana naa'imun anigoo hurdaya id ataanii waxaa ii yimid rajulaani laba nin fa akhadaa labadaa nin waxay qabteen bidabcaya waa bifatxi daadi اlmucjama wa iskaani اlmuwaxada وفتح العين بضبعي وهما باطنا الساعد macnaha waa muruqa wa bidabcaya yacnii labadeyda muruq ayay qabteen xagga baadinkay ka qabteen ama gudaha garbahay iga qabteen waay fa aatayaa bi waxay ila yimaadeen jabalan buur wacran yacnii ay adag tahay in la koro alwacr waa asacb wasnan waa macnan isku wasan iyo isku macno wey buur koriddeedu ay dhib badan tahay ayay ila yimaadeen faqaalaa lii waxay igu yidhaahdeen iscad kor buurtaan faqultu waxaan idhi innii laa utiiqu anigu ma awoodo inaan buurtaan koro fa qaalaa waxay yidhaahdeen labadii nin innaa sanusahiluhu laka annagaan kuu sahlayna fa sacidtu waan koray xataa idaa kuntu fii sawaa'i اljabal ilaa aan ahaaday fii sawaa'i اljabal ay fii wasati اljabal buurta dhexdeeda markaan marayay idaa ana biaswaatin shadiida waaba anigoo markaa la kulmayo codad aad iyo aad u daran oo aad u qaylinaya faqultu waxaan idhi maa haadihi alaswaat codadkan waa max qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa cawayu ahli nnaar waa ahlunaarka qayladooda iyo dhawaaqooda wey waa aswaatu ahli nnaar wa siyaaxuhum uma inطalaqaa bii kadibna way ila tageen fa idaa ana biqowmin waaba anigoo markaa la kulmayo qolo mucallaqiina bicaraaqiibihim anqawiyadooda la xihay oy silsiladaysan yihiin lugahooda mushaqaqatun ashdaaquhum faruuryahooduna ay dildilaacsan yihiin tasiilu ashdaaquhum daman ashidqu waxaa la yidhaahdaa waa jaanibulfami waa afka labadiisa dhinacwa dhinaciiba waxaa la yidhahdaa shidq ashdaaqna waa jamac yacni waa dhinacyada faruuryaha wa tasiilu ashdaaquhum daman afkiis afkooda yacnii afkooda labadiisa dhinac waxaa ka qulqulaayoo ka socda dhiig qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi nabigaa dhahaya calayh salatu salaam qultu waxaan idhi man haaulaa'i kuwaani maxay yihiin qaala wuxuu yidhi haaulaa'i aladiina yuftiruuna qabla taxillati sawmihim kuwaan waa kuwa afuraya inta aan waktigii soonkoodu dhammaanin ka hor yacnii soomka intaan laga xalaal noqon oo wakhti afura aan la gaarin ka hor kuwa afuraya wey oo aan suganaynin wakhtiga afurka oo ayadoo maalin ah soonkooda afuraya dabcan camdani oo afuraya rawaahu alxaakimu imaamu xaakim ayaa wariyey xadiidkan ashaahid min alxadiid waa qaybta dambe haa-ulaa'i aladiina yuftiruuna qabla taxillati sowmihim waana ma arkaysaan ciqaabka ay la kulmaayaan dadka afuraya ayadoon weli gabalka u dhicin ama maalinka u dhammaan waa dad la silsiladeeyey la xirxiray afkooda jaanibyadiisa ay dhiigayaan dhiig ka qulqulaayo waciid ciqaabkaasaa haysta ciqaabkaasuna cadaabulqabri waay qabrigaa lagu cadaabayaa dembiga ay galeenna waxa waye inay afureen ayadoon wakhtiga afurkii la gaarin inay afureen fii nahaari ramadaan marka xadiidkan waxaan ka faa'iidaysanaynaa khatarta ay leedahay qofka inuu ku degdego afurka ayadoon wakhtiga afurka la gaarin xakamaynuu noo yahay markaan soo marnay istixbaabu tacjiili اlfitri waxaa laga yaabaa dadka qaar inay inta xamaasoodaan ayadoon gabalka dhicin iska afuraan inta is yidhahdaan afurka dadejiya laakiin ogow khatartaana kaaga imaanaysa haddaad isku afurto ayadoo maalina sunnadii ku camalfal waciidkaana iska ilaali labadaba inaad jamcisaa la rabaa inaad afurka dadejidana waa sunna laakiin waa inaad hubsato markaad afuraysa in ay tahay maalinkii inuu dhammaado habeen la galay waa inaad hubisa wa adoonan hubin ha afurin hadda booska hubidda saan ayaan dhaweed sheegnaba yaa taagan waa mu'adinka dadku ay inta badan mu'adiniinta ictimaadaan maadaama meelo badan laga maqlaayo adinka dadka ayagoo guryahooda ku sugan ay maqlayaan qof walba uma sahlana inuu raadiyo qoraxdu inay dhacday in kale laakiin mu'adinka maadaama ay wadiifasi wadiifadiisa ay tahay inuu arrinkaa hubiyo salaadii maqribka ay ku xiran tahay ramadaan markii lagu jirana salaadii maqrib maxaa soo raacaya afurkiyaa soo raacaya waa in markaa mu'adiniintu ayagana ay aada iskaga ilaaliyaan wakhtigay addimayaan inuu aysan noqon wakhtigii ka hor ee adinka uu dhaco waktiga ugu horeeya ee maqribka uu soo galayo waa waktiga ugu horeeya habeenka uu galaya waktigaasaana lagu afuraya waxaa kaloo xadiidkan ku jira oo ka baxsan hadda shaahidka aan ka lahayn oo laga qaadanaya xadiidkan labada nin ee nebiga kaxaysay calayhi salaatu wasalaam waa laba malag wa id ataanii rajulaani laba nin baa ii yimid wey bacdu alculamaa xadiidkan iyo axaadiida la midka ah waxaa laga qaadanayaa bay yihahdeen malaa'igtu inay yihiin dukuur amaa inaas inay yihiin taasi khatarteeda ilada in lagu tilmaamo oo qur'aankaaba diiday arrinka waciidaana ku soo arooray fi lqur'aan inaan dumar lagu sheegi karin malaa'igta aysan bannaanayn wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaahan ashahiduu khalqahum satugtabu shahaadatuhum wayus'aluun satugtabu shahaadatuhum wayus'aluun waa tahdiid waa tahdiid daran wa laakiin ma lagu sheegi karaa inay dukuur yihiin culammada qaaraa qabaa qaarna waxay leeyihiin dukuuriya inaad midna lagu sheegi maayo bacdulculamaa waxay leeyihin dukuuraa lagu sheegayaa nusuustay adilada markaad fiiriso qaabkay ugu soo aroortana waxay yidhahdeen waa min addukuur taasaa laga qaadanaya axaadiidta marka ay u deliishanayaan xadiidkan iyo axaadiidta la midkaa id aataanii rajulaani laba nin baa ii yimid labadaa ninna waa laba malag baabun idaa afطara qabla guruubi الshamsi wuxuu baabu yahay haddii uu afuro intaysan qoraxda dhicin ka hor waciidka ku soo arooray waa soo marnay qofka hadduu afuro iyadoon qoraxdu dhicin laakiin xukunka soonkiisa muxuu noqonayaa baabkan arrinkaasu ku saabsan yahay waa afuray intaanan maqribkii la gaarin ka hor camdan ma ah laakiin wuxuu afuray khaطa'an wuxuu mooday inay qoraxdii dhacday kadibna waxaa soo daahirtay qoraxdii soonkiisa xukunkii muxuu noqonayaa baabkan marka wuxuu ku saabsan yahay hadduu afuro qabla guruubi shamsi idaadan jawaabteeda waxay ku sugan tahay fi lxadiid can asmaa binti abi bakrin radia allaahu canha qaalad waxay tidhi aftarnaa calaa cahdi اnnabiyi sala allahu calayhi wasalam waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan afurnay yowma haymin alkaym waa asaxaab yacnii maalin daruureed oo qoraxdii ay daruuri dabooshay ayaan afurnay bay tiri uma طalacat ishamsu kadibna qoraxdii baa soo baxday markii la afuro la isyidhi waa habeenoo waa mugdi oo la afuray ayaa qoraxdii soo baxday daruurtii baa qoraxdii ka wareegtay qoraxdii waa soo daahirtay maxaa caddaatay markaa in la afuray qabla guruubi shamsi qiila lihishaamin hishaam waxaa lagu yeedhi fa umiruu bilqadaa ma waxaa la amray markaa inay soo qalleeyaan fa umiruu bilqadaa waa su'aal macnaha ma la amray way inay soo qalleeyaan qaala hishaam wuxuu yidhi buddun min qadaa waa istifhaamu inkaar waay ay laabudda min qadaa macnaha qadaa miyaa laga maarmaa waay markii la yidhi ma soo ma la amray inay soo qalleeyeen ayuu yidhi buddun min qadaa yani hamza meesha ka xadfanoo hamsatu istifhaamu inkaariya ay abudun min qadaa yani ma laga maarmaa in lasoo qaleeyo lagama maarmo way wa qaala macmarun macmar wuxuu yidhi samictu hishaaman hishaam baan maqlay oo dhahaya laa adri ma garanayo aqadow ma soo qalleeyeen am laa ma sameya hadda hadalka hishaam waa kala duwan yahay soo ma mar wuxuu yidhi yani miya ma laga maarmaa buu yidhi in lasoo qalleeyo macnaa lagama maarmo marna wuxuu leeyahy ma garanayo inay soo qalleeyeen iyo in kale arrintaa waxaa ka hadlay alxaafid ibn xajar raximah ullah yacni kala duwanaanshaha riwaayaadka ama hadallada hishaam laga soo naqliyey tacliiqay ku qoran yihi qaala alxaafidu fi lfatxi qowluhu bidun min qadaa huwa istifhaamu inkaar waa istifhaam inkaariya wey maxduufu ladaa aaladii loo isticmaalayana way xadfan tahay maxduufuladaati maxuu ula jeedaa hamsatulistifhaamkii way walmacnaa macnuhuna waxa waye laabudda min qadaa qada lagama maarmo wey wawaqaca fii riwaayati abi dar riwaayadda abu darna waxaa dhacday buu yidhi dhexdeeda laa budda min alqadaa riwaayatu abi dar abu darkii saxaabiga ah ulama jeedo ee min ruwaati albukhaari buu ka mid yahay wuxuu yidhi laa budda min alqadaa qowluhu waqaala macmar samictu hishaaman yaquulu laa adri aqadow am laa haada tacliiq wasalahu cabd bni xumayd tacliiqan waxaa xiriiriyey buu yidhi cabd bni xumayd qaala akhbaranaa macmar samictu hishaaman hishaam qaala samictu hishaam ibna curwa hishaaman aliftaasi waa waa la xadfaya hishaam ibna curwa fadakara alxadiida xadiidka ayuu sheegay wa fii aakhirihi xaydka aakhirkiisa waxaa ku jirta faqaala insaanun insaan baa wuxuu yidhi lihishaamin hishaamba wuxuu ku yidhi aqadow am laa faqaala wuxuu yidhi laa adri ma garanayo wa daahiru haadihi riwaaya riwaayadan daahirkeedana tucaaridu alatii qablahaa midii ka horraysa ayay mucaaradaysaa laakiin yujmacu laakiin waxaa lagu jamcinayaa bianna jasmahu bilqadaa goynta hishaam uu gooyey in lasoo qallaynayo waa marka horuu yidhi bidun inqadaa maxmuulun waxaa lagu ximbaarayaa calىa annahu istanada fiihi ilaa daliilin aakhar inuu deliil kale u cuskaday wa amaa xadiidu asmaa amaa xadiidka asmaa falaa yaxfadu fiihi ma xifdin buu yidhi dhexdiisa ihbaata alqadaa'i qadaha sugnaanshihiisa walaa nafyahu iyo nafyintiisa midna muusan xifdin hishaam jamciga xaafidka ma la fahmay wuxuu ku jamciyey markuu leeyahay laabudda min qadaa hishaam u cuskan maayo xadiidu asmaa markii la ma soo qallaynaya wuxuu yidhi qadaa waa laga maarmaan qadaa waa laga maarmaan markuu leeyahay ma xadiidu asmaa buu ka faa'iidaystay wuxuu leeyahay maya adilo kale ayuu wuxuu ka faa'iidaystay inaan qadaaga laga maarmayn laakiin markii xadiidu asmaa wax laga weydiiyey la qadiyadan ama qisadan xadiidu asmaa ku sugan ma soo qalleeyeen masamaya wuxuu yidhi laa adri ma garanayo marka laa adrida maxay ku saabsan tahay xadiidu asmaa qisadeeda buddun min qadaa markuu leeyahana muxuu ka hadlayaa mas'alada guud ahaanteed adilo kale u cuskanaya marka in la soo qallaynayo kala duwanaanshaha marka riwaayaadka hishaam saasaa xaafid ibnu xajar ku jamciyey markaasuu yidhi waqad ikhtulifa fii hadihi اlmas'ala mas'aladan waa laysku khilaafay buui fadahaba aljumhuuru jumhuurtu waxay ku tageen ilaa iijaabi اlqadaa qadaha waajibnimadiisay ku tageen in qada la waajibiyo ayay jumhuur اlculamaa ku tageen sidaasay qabaan wa qaala shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah kama fi اlfataawa bacda an dakara xadiida asmaa fi اlbaab hadalkii xaafid waa dhammaaday shaykhulislaam wuxuu yidhi markuu sheegay xadiida asmaa ee baabkan ku jiraba xadiidka hadda aan qaadannay qaala wuxuu yidhi wahada yadullu calaa shay-ayni xadiidkan laba arrin buu tusinayaa buu xadiidu asmaa alأwal calىa annahu laa yustaxabu maca algaymi alta'khiir arrinta koowaad uu tusinaya waxaa waaye lama sunneeyo maca alkhaymi daruurta maceeda lama sunneeyo atta'khiir inuu dib dhigo ilaa an yatayaqana alguruub ilaa ma aragta uu yaqiinsado inay qoraxdi dhacday fa innahum ayaga lam yafcaluu daalika arrinkaasi maysan samayn walam ya'murhum bihi nebiyu sala allahu caleyh wasalam wasaxaabatu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisana ee nebiga calayh salatu wasalaam saxaabadiisa muusan amrin walam ya'murhum bihi nebiyu sala allahu alay wasalam nebiga calayh salatu wasalaam saxaabadii ma amrin wasaxaabatu saxaabaduna maca nebiyihim nebigooda macood aclamu ayaga aqoon badanoo wa atwacu lilaahi walirasuulih alla ya rasuulna adeecid badan oo waxay ka aqoon badan yihiin oo ka adeecid badan yihiin miman jaa'a bacdahum dadkii yimid ayaga gadaashooda faa'iidada koowaad waxaa waaye markay daruuri jirto lama sunneeyo in la dib dhigo ilaa laga yaqiinsanayo quruubka masalan yacnii gabalka markuu sii dhacaayo ayaa daruuri waxay isku xirtay jihada qoraxdu ay u dhacdo ma waxaan leenahay maadaama jihadaasi daruuri ay ku xidhan tahay waa in la dibdhigaa afurka miyaa la leeyahay xadiidkan waxaa laga qaadanaya inaan la dibdhigaynin ma la dibdhigaayo oo dhihi mayno ilaa boqol kiiba boqol aan yaqiinsanaan sugaynaa laakiin waa la ijtihaadayaa waa lagu dadaalayaa haddii markaa danniga qaalibka uu noqdo qaraxdu inay dhacdo waa la afurayaa waa sida nebiga alai slat slam iyo saxaabadiisu ay markaa u afureen rasuulkuna ma amrin saxaabada nebiga alai slat slam saxaabadiisu ma amrin inay dib dhigaan afurka haddii daruuri ay jirto saxaabada markay nebigooda la joogaan calayh salaatu salaam wuxuu yidhi ayagaa ka aqoon badan kana adeecid badan allaahio rasuulkii cidda ka dambaysa nebiga alay slat slam ayaga ma amrin ayaguna arrinkaa umaysan qaadanin mana ka fahmin in la dibdhigaayo afurka in la dibdhigaayo haddii daruuri ay jirto taa waa masalada koowaad xadiidka laga faa'iidaysanayo wa haani mas'alada labaad laa yajibu alqadaa qaduhu waajib maahan wey markii la ijtihaado kadib hadday soo baxdo qoraxdu inaysan dhicin qaduhu waajib ma ah yacni soomka maalinkaas waa jiraa wey ina الnabiya salى اllahu عalيه wasalama low amarahum biاlqadaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam hadduu qado amri lahaa la shaaca daalika arrinkaa waa faafi lahaa kamaa nuqila fidruhum sida afurkooda loo soo naqliyey falamaa lam yunqal daalika markaan arrinkaa la soo naqlin dalla wuxuu tusiyey buu yidhi calaa annahu lam ya'murhum bih nebiga calayh salatu wasalaam inuusan qadaa amrin fain qiila haddii la yidhaah faqad qiila lihishaam bni curwa hishaam bni curwa waxaa lagu yidhi umiruu bilqadaa'i qaala wuxuu yidhi awabuddun min qadaa ile riwaayadaha qaar awabuddun min qadaa baa ku jirta qiila waaa qiila waxaa la yidhi hishaamun qaala daalika bira'yi hadalkaas markuu leeyahay hishaam oo ma laga maarmaa qadaaga uu leeyahay ra'yigiisa ayuu ka yidhi baa layidhi lam yarwi dalika fi lxadiidi xadiidka arrinkaa kumuusan warin wayadullu calaa annahu lam yakun cindahu bidalika cilmun arrinkaasi wax aqoona inuusan hishaam u lahayn ousan ogayn inay qalleeyeen saxaabadii xadiid asmaa waxaa tusinaya anna macmaran rawaa canhu macmar waa wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi samictu hishaaman qaala laa adri aqado am laa dakara haada wa haada canhu albukhaariy kan iyo midkan labadaba bukhaari baa ka wariyey buu yidhi ama ka sheegay hishaam labada labaduu sheegaya waa labadee inuu marna laa adri yidhi marna uu yidhaahday mudun min qadaa labada bukhaariyaa soo sheegay ayaa bukhaariyaa wariyey wاlxadiidu xadiidkana rawaahu can ummi waa hishaam rawaahu wuxuu ka wariyey can ummihi faaطima bint اlmundir can asmaa can ummihi mi amse wa can zawjatihi hishaam ibn curwa curwa ah, ibnu zubayr ayaa dhalay hishaam faatimana waxaa dhalay mundir ibnu zubayr ilma adeer waay waana xaaskiisa rawaahu can ummihima waa can zawjatihi xaaskiisuu ka wariyey khaa waa can ummihi can ummihi an can zawjatihi faatimata binti اlmundir meesha ha la iska soxo can zawjatihi can asmaa waxaa kaloo hishaam uu ka wariyey waqad naqla hishaam an abiihi eh, can abiihi curwa annahum lam yu'maruu bilqada inaan qadaa la amrin curwu ka soo naqliyey wa curwatu aclamu min ibnih curwa ayaa wiilkiisa ka aqoon badan hishaam wuxuu ka wariyey faatima bint lmundir waana ka wariyaa in badan saxiixulbukhaari meelo badan aan ku soo marra asagoo ka warinayo can asmaa wa curwatu curwana aclamu min ibni asaa wiilkiisa ka aqoon badan buu yidhi wa haadaa qowlu isxaaq qowlkaanna wuxuu yidhi waa qowl isxaaq qowl isxaaq waa maxay annahu laa yajibu alqadaau qaduhu waajib ma ah shaykhulislaam ibnu teymiya raximah ullah wuxuu leeyahay masalada labaad ee xadiidka aan ka faa'iidaysanayno waxaa waaye qaduhu inuusan waajib ahayn taa macnaheedu waxaa waaye haddii maalinka ramadaanka aada soomto daruur ayadoo ay jirtana aada afurto istiraado qoraxdu waa dhacday markii qofku ijtihaado kadib calaamaadka uu raadiyo hadduu afuro markuu afuro kadibna ay soo baxdo inaysan qoraxdu dhicin laa qadaa'a calayhi wax qallaal laguma laha arrintaasi xadiidkaa tusinaaya buu soo xadiidka u tusinaya wuxuu yidhi haddii qaduhu waajib noqon lahaa nebiga amri lahaa sala allahu calay wasalam hadduu nebiga amri lahaana calayhi salaatu wasalaam arrintaasu ma qarsoonaateenna waa faafi lahayd siday u faaftay inay afureen inay afureen ma faafta xadiidka asmaa hadda waxaa ku jirta soomaa inay afureen kadibna marka ay qoraxdu soo baxday sida inay afureen ay u faaftay ayaa waxaa u faafi lahayd inay soo qalleeyan hadduu nebiga amri lahaa sala allahu calay wasalam idan haddaysan arrinkaa faafin waxay tusinaysaa inuusan amrin inay soo qalleeyaan hadduusan amrin inay soo qalleeyaanna maxay tusinaysaa inuusan qaduhu waajib ahayn hishaam hadalkiisa haddii la cuskado ee la yidhahdo hishaam wuxuu yidhaahday buddun min qadaa waxa uu yidhi riwaayad kaloo waxaa jirta uu leeyahay laa adri ma garanaayo waxaana lagu ximbaara buu yidhi hishaam bira'yihi inuu ka yidhi hadalkan hadalkii xaafid ibnu xajar iyo hadalkan sheikhulislaam ma kala duwan yihiin ma kala duwana markii aad u fiirsato fi lxaqiiqa maxaa yeeley ibnu wuxuu leeyahay ibnu xasm ninka la yidhaha ibnu xajar wuxuu deliishaday buu ama u cuskaday ilaa daliilin aakhar deliilkaas kale cuskaday waxaa laga yaabaa ra'yigiisa inay la noqoto inuu deliil ugu sugan yahay shaykhulislaamna wuxuu leeyahay bira'yihi ayuu u cuskaday deliil kale hadda oo waadixa oo qadaa tusinaya waa laga yaabaa inuu nusuusta cumuumkeeda uu wax ka fahmo hishaam laakiin fahamkiisa soo ra'yigiisa ma ah fahamkiisa waa ra'yigiisa marka labada hada lafdigaa kala duwane xaqiiqadu isku meelay ku biyo shubanayaan masaladan waa si gaara masalo ugu ijtihaaday hishaam wuxuu keenay shaykhulislaam ibnu teymiya inuu haddana kala rajaxo wuxuu yidhi dariiq kaleo waxaa jira hishaam ou curwa ka warinaayo curwa wuxuu leeyahay lam yu'maruu bilqadaa inay soo qalleeyaan lama amrin buu yidhi curwa iyo hishaamna yaa aqoon badan buu leeyahay ibnu teymiya wuxuu leeyahay curwatu aclamu min ibnihi curwa asaa wiilkiisa hishaam ka aqoon badan wuxuuna curwa soo naqliyey inuusan nebiga amrin sala allahu calayh wasalam inay soo qalleeyaan arrintan oo shaykhulislaam hadda uu rajaxay waxay salka la gelaysaa qowlu nebiy calayh isalaatu wasalaam waidaa amartukum bishayin faatuu minhu ma staطactum xadiidkaasi culammada qaaciday ka qaateen qofka hadduu cibaadada ula yimaado cala alwajhi almashruuc kuna ijtihaado kula dadaalo bacda badli ljuhdi markuu dadaal bixiyo iyo juhdi fara badan kadib ay soo baxdo sidii sawaabka ahayd inuu gafay qofkaasi qadaa miyaa lagu leeyahay laa qadaa calayh waxaa tusaale u ah salaadda qofka markuu tukanayo masalan wuxuu joogaa dhul bahgooyo ah ama baadiye ah wuxuuna rabaa salaaddii inuu tukado qibladiibaa ka wareertay jihadii qiblada ay ka jirta ayaa ka wareertay waa ijtihaaday wuu dadaalay kadibna meeluu ku towfiiqsaday dannigiisa qaalibka u isleeyahay qibladu waa kaa xigtaa xaggii xaggiibuu u tukaday markuu salaaddii ka baxay kadib ayuu wuxuu ogaaday inuu u tukaday ilaa kayri اlqibla istiqbaalu lqibla waa shardun min shuruudi salaa soo sidaa maaha ninkaas shardigaas waa gafe jihadii qiblada jihaan ahaynuu salaaddii u tukaday ma soo qallaynayaa sida saxiixa ma soo qallaynayo maxaa yeeley intuu awoodi karoo juhdiyana waa bixiyey wejigii mashruuca ahaa ee dannigiisa qaalibka ay tahay inay wejigi mashruuca ay tahana waa ula yimid waidaa amartukum bishayin faatuu minhu ma staطactum waxaa la mida fattaquu llaaha ma staطactum qofka istiطaacadiisa ee awooddiisana waa bixi ma ka gaabin arrintaanna waa la mid waxay ku dadaaleen ay ku ijtihaadeen inay hubiyaan qoraxdu inay dhacday waxaa u daahirtay oo dannigoodu raajixa uu noqday qoraxda inay dhacday kadibna waxaa soo baxday qoraxdu inaysan dhicin sida saxiixa waa inaan wax qadaa lagu lahayn soomkaasina uu yahay soom saxiixa maxaa yeele arrintaa ma aha miday u camdiyeen inay maalin afuraan bal way ku ijtihaadeen calaamaadii astaanay cuskadeen intay awoodi kareen juhdi bay bixiyeen sidaasayna ku afureen xadiidu asmaana arrinkaa waa u daliil maxaa yeelay nebiga alai slatu salaam ma amrin inay soo qalleeyaan arrintan oo kale hadduu nebigu amri lahaa calayhi salaatu wasalaam saxaabadu kama gaabiyeen inay soo naqliyaan maxaa yeele waa arrin aad iyo aad muhiim u ah mar haddaysan soo naqlin in nebigu amray bilqadaa waxay deliil u tahay annahu laa yajibu calayhim alqadaa inuusan qadaagu waajib ahayn ama uusan ku waajibaynin baabu xifdi lisaani lisaa'imi wuxuu baab u yahay xifdinta iyo ilaalinta carabka uu dhowrayo lisaa'imi qofka sooman qofka saa'imka ahi sooman inuu xifdigiis dhowro uu ilaaliyo carabkiisa uu ka ilaaliyo hadallada laqwiga ah beenta xanta iyo wixii la mida oo muxaramaada can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay waslem qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi kullu camali ibni aadama lah ibnu aadam camalkiisoo dhan asiga asiga iska leh ila siyaama ilaa soomka mooyaane fa innahu lii soomka anigaa iska leh wa ana ajzii bihi anaana ka abaalmarinaya wa siyaamu junna soomkuna waa gaashaan faidaa kaana yowma sowmi axadikum haddii ay ahaato axadkiin maalinka uu soomayo falaa yarfud alrafad waa soo marnay waa alkalaam alfaaxish hadal xun yuusan ku hadlin wey yowma idin maalinka waa maalinkuu sooman yahay walaa yaskhab yuusan buuqin fain saabahu axadun hadduu qoficaayo ow qaatalahu ama uu la dagaalamo falyaqul ha yidhaahdo inii inni imru'un saa'imun innii saa'im aniga qof sooman baan ahay ha yidhahdo aniga waan soomana ha ku celceliyo yacni kula doodi maayo waxa aad leedahana kaaga jawaabi maayo maxaa yeeley aniga waan soomana sidaa ha uu jawaabo waladii nafsu muxamedin biyadih waxaan ku dhaartay allaha nafta maxamed ay gacantiisa ku jirta la khuluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi yowma alqiyaamati min riixi lmiski walisaa'imi farxataani yafraxuhumaa qofka sooman laba farxadood buu leeyahay idaa afطara farixa bifiطrih waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmih hadduu rabbigii la kulmana soomkiisa ayuu ku farxayaa muttafaqun caleyh xadiidkaa waa soo marnay shaahidkiisa hadda waxaa waaye falaa yarfa falaa yarfus yowmaidin walaa yaskhab buuq iyo rafad midna ha iska ilaaliyo yuusan buuqin yuusan hadallo xun ku dhawaaqin marka uu sooman yahay arrintaasi soomka miyay gaar ku tahay mase mar walba waa loo baahan yahay xifdu lisaan mar walba xifdu lisaan waa loo baahan yahay mar walba qofka carabkiisa inuu ka xifdiyo ka ilaaliyo hadallada xaaraamta ah waa waajib haddii ramadaan la joogo iyo haddii hayru ramadaan la joogo intaba laakiin ramadaan asiga khusuusiyo gaaruu leeyahay si gooniya ah ayaa nebigu sala allahu alay wasalama u sheegay hadallada rafadka ah ee xun ee foosha xun inaan lagu hadlin maxaa yeeley bishaasi ramadaan waa bil barakaysan waa soomkeedu mid aad iyo aad uu weyn yahay cinda allaahi caza wajal soomkaas marka cibaadadaas weyn ee ilaahay subxaanah wa tacaala abaalmarkeeda la gaar noqday ha iska dhibaataynin ha ku dhibaataynin hadallo foolxunood ku hadasho ha ku dhibaataynin buuq iyo qayle iyo dagaal waxyaabahaasoo dhan oo soomkaaga wax u dhibaya iska ilaali marka kalaamka muxaramka ah wakti walba iyo meel walbaba sharciga agtii waa muxaram laakiin markii la sooman yahay taxriimku wuxuu noqonayaa mid ka daran midkii hore وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxuu hi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم من لم يدع qول الزور والعمل به فليس لله xاaجة في أن يدع طعاaمه وشhراaبه man lم يدع qofka aan ka tegin qowla الزuuri hadallada been abuuradkaa qofka aan ka tegin waalcamala bihi iyo ku dhaqanka iyo ku camalfalka zuurka iyo beenta qofka aan ka tegin falaysa lilaahi xaajatun alla subxaana wa tacaala wax dana kama lahan fii an yadaca طacaamah inuu cunnadiisa ka tago wa sharaabahu iyo cabitaankiisa ilaahay dan kama lahan subxaana wa tacaala xadiidkan wuxuu tusinayaa qofka sooman inuusan ka soomnayn can iطacaami washaraab keliya bal waxaa la rabaa inuu ka soomo can jamiici اlmuxaramaat waxyaabaha xaaraamta dhammaantood inuu ka soomo waxaa la rabaa carabkiisa inuu ka soomo inuu kalaam baatila ku hadlo kalaam xaaraama xibnihiisana uu ka soomaan inuu ku qabto wax muxarama ama uu ku camal falo camal muxarama jirkiisoo dhan inuu soomaa la rabaa arrintaasina in badanoo selafka ka mida way ku celcelin jireen oo waxay dhihi jireen qofka waxaa la rabaa markuu soomaayo in carabkiisa uu ka yacni inuu afkiisa ka soomo can الطacaami والsharaab jawaarixdiisana ay ka soomaan can اlmuxaramaat xibnahaagu waa inay soomaan gacantaadu waa inay soonto lugahaagu ay soomaan indhahaagu ay soomaan dhagahaagu ay soomaan xibnahaago dhan inay soomaanaa la rabaa soomku soo imsaaq laguma fasirin fii luqati اlcarab waxaa la rabaa xibnahaaga dhan inaad ka celiso muxaramaadka muxaramaadka wax lagu qowlo keliya ma ah muxaramaadku waxay ka dhacaan carabka meelaha ugu badan carabkaa ka mida ama carabka waa meesha ugu badan waxay ka dhacaan farjiga waxay ka dhacaan indhaha dhagaha lugaha iyo gacmaha intuba waa ka dhacaan muxaramaadka waa meelaha qofka waxyaaba xaaraama uu ka samaynaya wa dhammaantood waxaa la rabaa inay soomaan gacantaada wax ilaahay kaa xarimay inaadan ku taaban lugahaaga wax ilaahay xarimay iyo meel ilaahay xarimay inaadan ugu socon indhahaaga muxaramaadka inaad ka laabto dhagahaaga wax ilaahay xarimay subxaana wa tacaala inaadan ku maqal farjigaaga inaadan wax xaaraama aadan kula imaan wax walbo muxarama waxaa la rabaa inaad ka soonto nebiga sala allahu alay waslm wuxuu leeyahay xadii xadiidkan qofkaan ka tegin qowla الzuuri wاlcamala bih hadallada been abuuradka ah iyo camal falkooda lagu camal falo waxyaabahaas xaaraamta ah labadaba qofkaan ka tegin ilaahay wax dana kama lahan inuu cunnadiisa iyo cabitaankiisa ka tago taa macnaheeduma waxaa waaye soomkiisa waa burayaa miya hadduu muxaramaadkaas ku qowlow ku hadlo soomkiisa ma burayaa bacduulculamaa waxay qabaan soomku inuu buraayo culamada qaar waxay leeyihin soomkaasi wuxuu noqonayaa soom baatila oo waxba aan ka jirin wax ajarana qofkaasi uusan ka helayn laakiin jumhuur ahlilcilm waxay leeyihiin ajarkiisaa ku nuqsaamaya soomka ajarkiisaa yaraanaya haddii ay bataan beenta iyo hadallada xaaraamta iyo acmaasha xaaraamta uu samaynayana waxaaba suuragal ah dhammaan xasanaadkii soomka inay baabi'iyaan oo soomkiisa uu noqdo midaan wax xasanaada lahayn marka soomku ma ahan keliya can الطacaami والsharaab waxaana soo marnay xayd qudsigii allah subxaanaه wa tacaala uu lahaa yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min أjli طacaam iyo sharaab keliya alla ma sheegin wuxuu uhi wa shahwatahu shahwadu waxaa soo gelaya waxyaabaha nafta jecesha o dhan oo muxaramaadka ah shahwada ah midda galmada ayadoo way soo gelaysaa oo soomka way burisaa oo mubطilaatu siyaamay ka mid taha waxaan sheegayaa waa galmada xalaasha yacni galmada xaaskiisa u galmoonaayo fii nahaari ramadaan xaaraam waay haddii uu ku dhacana soomka waa baabainaysaa waxyaabau ka tegaya marka waxaa ka mid ah midii galmadii ilaahay u xalaaleeyey asal ahaan fii nahaari ramadaan ilaahay dartii buu uga tegayaa min baabin awlaa waa maxa marka galmo xaaraama ah. waxaa kaloo washahwatahu soo galaya alistimnaa ama gacanta oo loo isticmaalo liikhraaji اlmaniy manida soo bixideeda ayadana muxaramaadkay ka mid tahay oo waxyaabaha la rabo inuu ka tagaa ayay ka mid tahay soonkana gaarkuma ahee asal ahaan waa muxaram maxaa yeele alla subxaana wa tacaala markuu mu'miniinta ku sifeeye laba sifo yacni waxaan dhilaha sifaad fara badan markuu ku sifeeyey sifaad ku sifeeye waxaa ka mid a ah, waladiina hum lifuruujihim xaafiduun labuu soo reebay mid saddexaadna ma lah ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum labadaa wax ka dheeraada miyuu qur-aanku soo reebay ma jiraan mu'miniintu waa kuwa furuujtooda xifdiya ilaa xaasaskooda iyo addoommaadkooda labadaasaa sharcigu u soo reebay wixii labadaa ka dheeraada waa inaad ka xafi waa inaad maaragtay furuujta farjigaaga aad ka xafido gacantuna hadda labada midna ma aha zawjana ma ahan mimaa malakat aydiikumna ma ah idan wax ka dheeraada waay labadii sharciga ogolaada waa ka dheeraada waa xaaraam khilaafaa ka jira fii nahaar ramadaan qofka hadduu sameeyo soomkiisa ma buraya mase ma buraya waa noo imaan doontaa laakiin muhiimaddu waxa waa inaan ogaanno bisha ramadaan waxyaabaha laga soomaayo inaysan ahayn cuna cabitaan keliya laakiin la rabo can jamiici muxaramaat in laga soomo macaasi dhan iyo dunuub oo dhan in laga soomo أخرجه البخاري والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين